alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu bilownay suurat nisa tafsiirkeedaynu bilownay waxaynu joognay aayadda saddexaad aayadda laqbadeeda iyo tafsiirka jalaalaynkaaba carabka waa marinay aayaddana sida ka muuqata tafsiirka jalaalaynka waxay leedahay sabab bay leedahay laakiin sababta sida uu sheegay dariiqyada saxiixii siday ku soo arooreen xoogaa waa ka duwan tahay sida uu soo naqliyey ayaanu tafsiirkana u fasiray oo wuxuu yidhi wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i masna wa hulaatha wa rubaac bimacnaa haddaad ka baqataan inaa u caddaalad samayn weydaan agoontii oo arrinkoodii aa ka baqataan jumlo kale ayuu qadaray oo uu yidhi ka baqaa inaad dumarkana u caddaalad samayn weydaan haddaa guursataan dumar mutacadida taasna ka baqa oo waxaa guursataan yacnii dumarka intii markaa a ku raali noqotaan ee doontaan guursada oo labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar guursada haddaa ka baqataan inaa u caddaalad samayn weydaanna mid keliya guursada ama ku gaabsada dumarka addoommada ah ee markaa midigyadiinnu ay hantiyeen bimacnaa aa mulkidaan aamulkidaanay leedihiine bidayaashiinna ahaatay dumarka amilkulyamiinka ugu tegaysaan ee markaa addoommaha ah ku kaaftooma maadaama xuquuqdii zawjaadku idinka doonayeen oo kale mid la mida ayna iyagu idinka rabin ha yeeshe waxaa jira sababu nusuul nowcan maa ka duwan sidaas oo bukhaari saxiixiisa ku soo wariyo caaisho laga warinaayo caaisha waxay tidhi kaanat yatiimatun fii xijri rajulin fayargabu fii maaliha wa jamaaliha wayuriidu an yankixaha biadnaa mahrin fanuhu can dalika ila ida cadaluu fi icطaa'i almahri wa umiruu binikaaxi siwaahunna min annisaa waxay tidhi aayaddani waxay ku saabsanayd waa inan agoon ah oo ninbaa markaa hayo ka mas-uula ninkaasina gayaan buu u yahay sida in kale ayaa mas-uul ka ah iyadiiyo xoolaheedaba waana agoon wuxuu jeclaysanayaa xoolaheediiyo quruxdeedaba waa jeclaysanayaa marka inuu guursado isagu aanu cid kale u guurin ayuu doonayaa wuxuu haddana doonayaa inuu ku guursado meherka ugu yar oo dumarka iyada la midka ah inta lagu mehersado ee meherkooda laga dhigo yacni markaa waa ka yaraynaya mar labaadkana xuquuqdeedii ma wada siinaayo marka waxaa laga reebay inay guursadaan dumarka agoonaha ah yacni hablaha agoonta ah ee markaa laga mas-uulka yahay in la guursado ayaa la reebay oo raggii gayaanka ahay haddana ka mas-uulka ay guursadaan mooyaane inay u cadaalad samaynayaan xagga meherka iyo xagga xuquuqdaba marka calaa haada waxay noqonaysaa wain khiftum anlaa tuqsituu fi lyataama ay fii nikaaxi lyataama haddaa ka baqataan inaa u caddaalad samayn weydaan guurka dumarka agoomaha ah aa guursanaysaan markan la guursanaayo waa qaan qaangaadhin laakiin agoon waxaa loogu magacaabayaa waa biictibaari maa kunna tasmiyatu shayi biictibaari maa kaan waa nooca la yidhaahdo shay baa wuxuu ahaan jiray lagu magacaabayaa oo loo baaqi yeelayaa tasmiyadii calaa sabiili majaaz mar hadday qaan gaadhaan agoome ma aha laakiin agoome way ahaan jireen inay agoome ahaan jireen baana loogu itlaaqay innaga ku soo marray suuratu albaqara falaa cadli ha ku samayninoo dumarkii ha u diidina raggoodii inay markaa guursadaan bimacnaa markan rag uma aha rag qaba uma aha qisada ay ku soo degtayna waxay ku saabsanayd macqil ibnu yasaar ayaa walaashii baa nin baa qabay saxaabadii ka mid ah dabeedna ninkii baa talaaqay oo furay intii ciddada ay ku jirtay ma raajacsan way cadadbaxday macqil ibnu yasaarna waxbuu tirsaday markay cadadbaxday dabadeed bay haddana is oggolaadeen macqil ibnu yasaar buu u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaad markaa eh, ii guurisaan doonayaa walaasha bimacnaa iigu soo celiso mar labaad ii meheriso ii guuriso markaasuu dabeedna markaa macqilna dhaartay markaasuu yidhi waxa weeye waan ku wanaajiyey waad xumaysay markii dambe waad raajacsan weyday way cadad baxday iminka marka ayaad leedahay ii guuri kuu guurin maayo bu waa ka dhaartay aayadda ku soo degtay aswaaj baa lagu itlaaqay raggoodii baa la yidhi raggoodii qabay dumarkaa u diidina inay guursadaan dee raggoodii qabay markii horay ahaan jireen aswaaju ahaan jireen xaaladdan aswaaju ma ahaa waxaynu ka tilmaamaynaa waa tasmiyatu shay biictibaari maa kaan shay baa waxaa lagu magacaabaya wuxuu ahaan jiray markii hore ayaa lagu magacaabaya oo tasmiyadii loo baaqi yeeliya marka hablaha agoomaha ahaan jiray haddaad ka baqdaan inaa u caddaalad samayn weydaan oo xuquuqdooda inaydaan u oofinayn aa ka baqdaan iyaga ha guursanine dumarka kala guursada markaa sida arjaxa a tafsiirku saasuu noqonayaa sabab nusuulka bukhaari saxiixa ku soo wariyey baana caddaynaya allah waxa uu yidhi wa aatu saduqaatihinna nixlah wa aatu nnisaa'a dumarka siiya saduqaatihinna meheradooda siiya nixlatan siin siiya fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fain tibna lakum hadday markaa idin siiyaan oo niyadsami idinku siiyaan idinka can shayin shay xaggii idin siiyaan shaygaasoo minhu meherkii ka mida nafsan ay min jihati nafsin xagga naftoodu ay raalli ku noqotay oo ku wanaagsanaatay oo si raalli ahaansha ah oo niyadsami ah ay idin siiyaan wa tamyiizun muxawalun can ilfaacil fakuluuhu cuna qadarka ay idin siiyeene niyad samida idinku siiyeene meherkii ka mid ahaa cuna hanii'an cunitaan wanaagsan cuna oo marii'an yacni hunguri mar leh yacni markaa cuna ama hanii'an yacni caaqibadiisu ay wanaagsan taho aakhire aan waxba laydiin raacayn wax dembiya aydan ku qabin wa aatu nisaaa dumarka siiya acdu nisaa dumarka siiya aatuu bimacnaa acu saduqaatihinna meheradooda siiya jamcu saduqatin mufradku waa saduqa saduqaat baana lagu jamciyey muhuurahunna meheradooda siiya nixlatan siin siiya waa masdar asadaaq iyo asidaaq iyo asaduqa yacni mid walba waa la yidhahdaa meherku magacyo badan buu leeyahy mahri baa la yidhahdaa nixlaa la yidhahdaa ajri baa la yidhahdaa saduqaa la yidhahdaa sadaaq baa la yidhahdaa yacni markaa asmaa badan buu leeyahy sadaaq iyo sidaaqna waa la yidhahdaa siinka in la kordhiga iyo in la dhigo marka saduqaatna waa jamcu saduqa meheradooda siin siiya masdarun waa masdaru min hayri lafdihi waxay ka dhigantahy inxaluuhunna nixlatan siin siiya oo qacadtu juluusan oo kale marka la yidhahdo cadiyatan siin siiya can tiibi nafsin niyad sami ku siiya yacni naftiinnoo ku wanaagsan oo raalli ku ah yacni ku siiya yacni cadiyo ka soo fushay niyad sami iyo raalli ahaansho fa hadday idiin haneeyaan ama e, si niyad samig eele ay idinku siiyaan can shayin shay xaggii shaygaasu minhu meherka ka mida nafsan ay min jihati nafsin xagga naf ahaan raalli ahaanshahaasi uu ka dhacayo iyo niyad samidaas tamyiizun muxawalun can ilfaacil waa tamyiiz laga soo xawilay faacil laga soo xawilay waxay ka dhignayd daabat anfusuhunna lakum can shayin min asadaq yacni markaa haddii ay markaa nafahoodu ku wanaagsanaadaan oo raalli ku noqdaan raalli idinka noqdaan idinka can shayin shay xaggii min asadaaqi meherka ka mida fa wahabnahu ay idin siiyaan shaygaa lakum idinka fa kuluhu cuna hanii'an ay tayiban yacni markaa mid wanaagsan xaaluu yahay cuna ama muhanna'an mid laydin bogaadiyey ama laydiin haneeyey yacni markaa xaaluu yahay cuna marii'an ay maxmuud alcaaqiba mid cidhib dambeedkiisuna wanaagsan yahay yacni markaa xaaluu yahay cuna hanii'an iyo mari'an labaduba waxa weeye waa isagoo hunguri mar idiin leh oo idiin fiican oo idin wanaagsan oo markanna aan dhib idinku lahayn ma'aalka dambena aan dhibaata idinka imanayn oo dembi laydinka qabsanayn sida badanna waa la israaciyaayoo mari'an hanii'an marka la yidhaahdo dabadeed baa la keenaa af soomaaliga dee ereyga waaba la soomaaliyeeyo waan ku haneeyey bay yidhaahdaan sacaankaa maa waa hanii'antide waa muhana'an waa ku haneeyey yacni si markaa niyad san baan kuu siiyey oo naftaydu raalli ku tahay laa darara fiihi calaykum fi laakhira aakhirana wax dhibaatay ayna idinkuu sugnayn aakhirana wax dhibaatay ayna idinka imanaynoo ciqaab iyo dembi laydinku qabsanayn nasalat raddan calaa man kariha daalik waxay soo degtay raddin lagu radinaayo cidda arrinkaa karaahiyeysatay oo meherkii wax ka mida hadday dumarku markaas siiyaan raggoodii bacdi baa karaahiyeystay inay ka qaataan waxa ay siiyeen markaasaa waxaa la tilmaamayaa haddii si niyad samila ay ku siiyaan inaan dhibaata ku sugnayn inaan dhibaata ku sugnayn waxa qofku ku siinayana hadduu raalli ku yahay dee dembi kuma qabtin wixiiu markaa sidiisa markaysaa biduuni ciwad hiba iska ah oona kuu siinayo si niyad sami ah yacni wax dhibi markaa kuma sugna hataa axaadiista qaar ku soo aroortay qofku markaa qofka kale maalkiisa inuu qaato xalaalu ma aha ilaa bitiibi nafsi minhu naftiisa ku raalli ah oo si raalli ahaansha uu ku siiyo mooye si kale inuu uga qaataa xalaal uma aha si kale inuu uga qaataa xalaal uma aha marka aayadda waxaa laga qaadanayaa hadday dumarku markaa shay meherkii ka mida ay raggoodii siiyaan inaynay dembi ku qabeen raggu inay qaataan marka siiqada fa in tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'an labada geesoodba waa la jamciyey waxaa looga jeedaa dumar oo dhammi hadday markaa isku waafaqaan siinta rag oo dhammi markaa waa cuni karaan maya muraadku sidaa maaha waxaa laga tilmaamayaa yacni shaksi shaksi iyo fardi fardi baa laga tilmaamayaa wa idaa qubila aljamcu biljamci waata qaacid ahaan culammadu yidhahdaan laba jamac haddii la isqaabilsiiyo waxay markaa ugu qaybsantaa afraad ahaan bay ugu qaybsantaa oo bimacnaa dibna nuunkani waa nuun niswa waa jamac jamaca jamac baa la qaabilsiiyey fakuluuhu waawu damiirkuna waa jamaci ragga nuun nisuhuna waa jamacii dumarka marka looma jeedo dumaroo dhammi markay isku waafaqaan inay markaa meherka wax ka mida bixiyaan baa ragoo dhanina cuni karaan muraadku saa maaha ee waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa haweenay kastaa ama afa kastaaba hadday ninkeeda u hibayso wax meherkii ka mida waa u bannaantay isagu inuu cuno mid kale haddaynay u hanayn dee markaa inuu cunaa uma bannaana marka jamaca jamaca la qaabilsiiye arrinku wuxuu u dhacayaa afraad ahaan in markaa waxa weeye loogu wasacaayo ayuu ugu dhacaya mar kalena waa inoo iman doontaayo xurrimat calaykum ummahaatukum baynu ku baraarujin doonaa qaacidada in sha allah halkaa waxaan baraarujinayaa caadada dad fara badani waxay ku dareertay dumarka marka la meheriyo oo la guuriyo meherku inuu iska noqdo mid waxa weeye markaa mu'ajal iska ah wakhtina aan ku xadidnayn dabeedna ay dhacdo iyagoo cimri badan wada noolaa marka dambe yacnii xaaladda uu ninku dhinto ama marka waxa weeye haweenayda la talaaqo keliya meherka in la bixiyo amaba la saamixo ta noocaasi waa arrin khalata ah oo ansax ahayn waxani waa waa dayn weeye waa xuquuq cidi leedahay weeye waa wixii xubnaha taranka lagu bannaystee lagu xalaashaday weeyaan sidaas aawoodee qaanta iyo daynta waa in la yska bixiyaa qaantaa iyo daynta waa in la layska bixiya waxaa dhacday dadka qaarkood inay dhintaan oo dabeed marka dambe yacni waxa weyan ay noqoto in ama laga saamaxo ama aan laga saamixin qaarkoodna ay dhacdo in waxa weeye yacni marka dumarkii eh, lagu yidhaahdo saamax saamax lagu yidhaahdo oo lagu toojargareeyo oo iyagoo raalli aan ku ahayn wakhtiyada qaarkood xishood lagaga yeedhsiiyo waan saamaxay taasina ma aha markaysagaa tii niyaddu ku samaatay maaha fa in tibna lakum can shayin minhu nafsan xadiiskuna waa ka tilmaamayaa qof kasta qofka kale muslimkaa maalkiisa wax ka mida inuu qaato iyadoo niyadiisu ku samayn xalaalu ma aha khasbidda lagu khasbaayo oo la odhanayo hooyooyinka qaarkood odaygii dhimaye carruurta dhaxalka yar ha loo qaybiyo adiguna saamax markaysaa markaa meherkaagii oo taa lagu toojargaraynayo oo deedna bikurhin iyadoo markaysaga arrinkaas aan ku niyad samayn yacnii xishoodka iyo toojargaraynta iyo khasbidda lagaga yeedhsiinaayo waan saamaxay ta noocaasi arrin khalada weeye waana arrin markaysaga dimmadii aynay beri ku noqonayn dimmadii waa arrinay beri ku noqonayn waxaa loo baahan yahay ragow in meherada layska bixiyo inta markaysagaa la nool yahay oo weliba hor laysaga bixiyo daymanka kaleba waa la yska bixiyaa oo yacni geeri lalama sugo maxaa meherada geerida loola sugayaa ya qaar baa waxay odhanayaan dee islaantaa moodaysa in la furaayo waxba kaama gelina adigu markaysaa xaggaaga beri yeel yacni markaa yacni dummaddaada adigu beri yeelo yacni markaa qaantan haddaad dhimato in lagaa bixin doono ma ogin adigu iska bixi adigu isdhaafiyo iska bixi dimadaada beri yeel yaa haddii kale waa wax marka aakhiro lagu qabsanayo lagu haysto weeye yacnii markaa dibdhigista markaa la dibdhigaayo aan wakhti markaa lagu xidhayn lana dibdhigaayo ay dhici karto ilaa geeridii inay gaadho ta noocaasi waa arrin khalada waa in marka waxa layska daayaa waa in dimada la beri yeelaa meheradana waa in layska bixiyaa oo qofku markaysa markaa uu iska bixiyaa waayo hadduu xoolahayo xataa inuu xoolahaasi hadhow ka bixi doonanay in kale ma oga yani markaa yani kama warqabo markaa siduu markaa deymanka kale ugu warwaraayo siduu ugu dadaalayo siduu isaga hormarinayo o isleeyahay ha la dhimanin waa inuu tanna markaa saasi si laeg yani markaa uu iska hormariyaa uu iska bixiyaa yani ku dadaalaa yani manay ahayn oo waagii hore ma jiri jirin yani amaahda markaysaga iyadoo aan wax markaa laga bixinayo yani yadaan lagu rajo badnayn yani xoolo yani marka uu helayo ama uu hayo midnaba aynay jirin eh, in marka waxaweeye yani xoolo badan la yskaga mehersado waxaa dhacda dadka qaarkood iyagoo marka aan xoolaba lahayn ama aan xoolo naflaba haysan ayaa haddana markaysaga yani wuxuu waxa ku mehersanayaa wax aad iyo aad u qaali ah markaasuu dabeedna markaa hadhowna dhowna yani wax markaa sadaada uma hayo ya yacni markaa boqol garaam oo dahaba laba boqoloo garaam oo dahaba saddex boqoloo garaam oo dahaba afar boqoloo garaam oo dahaba iyo wax la mida markaysaga dadka qaarkood wax ku meersanayaan yacni wax markaa uu meel ugu og yahayna ma jiro waxaana waa qaan weeye hadday kugu qaaligarayso meherka dee mid shaban baad helaysaa ya yacni dumarku waa isku mid odaygii muxuu yidhi baddu waa isku dhadhan baddu waa isku dhadhan maadaamay caynkaa tahay tan meherka kugu qaaligaraysa iskaga tag mid kaloo meherkeedu jabayaad heli doontaa qaan aanad bixin karayn ha isku kallifin qaan aanad bixin karaynin ha isku kallifin taa iyadaa aad isaga jira meheradana marka waxbaa layska la yska bixiyo dibudhigistaa la dibdhigaayo ha layska dhaafo wa aatu nisaa'a saduqaatihinna nixla waa amar ilaahay baa yidhi bixiya bixiya haysta lama odhan bixiyaa la yidhi oo siiya wax ka mida haddii laydin siiyo iyadoo aan markaysagaa lagu khasbin ee ay raalli ku yihiin dee ruuxii waa ka dhacaysaa dembina kuma qabo dembi kuma qabo habluhu raalli ha ahaadaan rag xoololehoo markaysagaa yani meherka qaaligaa ku mehersanayana insha allahu way u iman doonaan allah waxau yidhi fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a aayaddu waxay tilmaamaysaa wax ka mida ah hadday cafiyaan laakiin way bannaan tahay kulligii meherka inay cafidaan waa u bannaanta wax dembiya kuma qabto wax dembiya kuma qabto markaa taana saas yadaa weeye hadday kulligii cafido waa ka dhacayaa hadday wax ka mida cafidana waa ka dhacayaan laakiin waa inay noqotaa bitiibi nafsin minhaa nafteedu waa inay raalli ku tahay ya haddii aad dirqidaad tidhaahdo markaysa markaa ilaaba ilaa iga cafi iga cafi iga cafi iga cafi oo deedna istidhaahdaba dee dalabkan uu kugu celcelinaayo khaati markay iska kaa taagto aad istidhaahdo waaba ku furayaaba ama dhaqankaaba xumaan doona ay dabeedna yadaan raalli ahayn kugu tidhaahdo waan kaa cafiyey deeta noocaasi waxbaa ku jira tii markaa niyaddu ku samayd ma noqonaa madhabta xanaabiladu waxay qabaan madhab alxanaabila qofka dumari hadday meherkii tidhaahdo waan cafiyey ninkii baa ku celceliyey dabeedna waxay tihi waan cafiyey kadibna markii dambay waxay tidhi xaduurku i xaduuraayey baan waxaan isidhi dhibaata kaaga iman doontaa marka waan iskaga aamusiinayayoo dhibta inaan iskaga daafaco ayaan uga jeedeen niyad igamay ahayn madhab madhabulxanaabila waxay yidhahdeen ikraah bay noqonaysaa cafigeedaana waxba laga soo qaadi maayo waayo suuqulcishraan ka baqay bay tihi ya qadiyadda caynkaasa kollay waa waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaalahay xanaabiladu la gaar tahay waaya allah waxau yidhi wlaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawla macruufa walaa tu'tuu sufahaaa ha siinina kuwa wax magaratada ah amwaalakum xoolihiinna ha siinina alatii taasoo xoolaha laga sifaynayo amwaasha jacala allaahu lakum qiyaaman ay jacalaha allaahu taasoo ilaahay ka yeelay lakum idinka idinka yeelay qiyaaman wax markaa noloshiinna iyo macaashkiinnu ay ku qunto ku kacdo oo mid toosinaya ka yeelay markaa noloshiinna warsuquuhum arsaaqa masruufa yacni fiiha yacni markaa ku masruufa xoolahaas waksuuhum dhar markaa ka siiyo yacni markaa dharna ka siiya oo ka aratira wa lahum qawlan macruufa waxaa ku tidhaahdaan hadal wanaagsanna ku dhaha hadal wanaagsanna ku dhaha walaa tu'tuu sufahaa'a walaa tu'tuu ha siinina ayuha awliyaa dadkiinna mas-uulka ahow assufahaa'a kuwa magaratada ah almubadiriina kuwa xoolaha daadaadinaya ku israafaya min alrijaali waannisaa'i waasibyaan ee rag ahaaday ama dumar ahaaday ama caruur ahaaday amwaalakum xoolihiinna ha siinina ay amwaalahum alatii fii aydiikum xoolahooda gacmihiinna ku sugan ha siinina xoolahooda u haysaan ha siinina laakiin xoolahoodiiba maxaa laga soo qaaday inay mujtamacuba xoolaha leeyihiin amwaalakum baa la yidhi xooluhuna waa xoolahoodii iyagu ay lahaayeen ee markaa laga xajriyey loo hayey si aynay isaga baabi'in alatii jacala allahu lakum qiyaaman allatii taasoo jacala allaahu lakum qiyaaman uu ilaahay idinka yeelay wax noloshiinna ku qumayso iyo macaashkiinnu jacalahaa bay noqonaysaayo caa'idkii waa xadfan yahay waa mafcuulka markaysaga jacalo ka xadfan ee haada masdaru qaama qiyaaman waa masdaru qaama weeyi ay taquumu bimacaashikum waxay ku qumaysaa xoolahaasi bimacaashikum noloshiinna iyo wa salaaxi awadikum iyo qalloociinna inuu markaa eh, hagaagoo toosnaado awadka waxaa la yidhaahdaa qallooca la yidhahdaa awida shayu awadan icwaja ayaa loo isticmaalaa mm, marka awad waa ciwajka wa salaaxi awadikum fa yudayicuuhaa dabada ay dayacaan oo markaa xoolaha baabi'iyaan oo lumiyaan fii hayri wejhiha wejiga ku munaasibkaa meelaan ahayn ay ku baabi'iyaan wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa qiyaman yacni jamcu qiimatin qiyaaman iyo qiyaman baa labadaba la akhriyey saas aawadeed marka musxafka ay ku taallo musxafka waxaa loo qoray in markaa ya'da iyo miimka la ysku xidhay saasaa loo qoray waxaa alifka loo xadfay yacni marka xadfu ishaara la yidhahdaa xadfu ishaara ayaa la yidhahdaa waxay ishaaradaasi tahay oo la tilmaamayaa yacni markaa qiraa'o ayaa markaa la ishaaraya oo qiyaaman iyo qiyaman labadaba rasmiga way waafaqaysaa oo saxaabadii baa sida u qoray ya waxaa kala jira rasmigii saxaabadu qoreen iyo dabdigii baa kala jira dabdigu wuxuu noqonayaa xarakaadka iyo dhibcaha iyo markaysa markaa alifka yaree khinjariyadee laga taagaye iyo kullu daalika saxaabadu ma qorin marka alifkan soo laalaada alalif alkhinjariya la yidhahdaa waa alifka sida mididoo kale ah saasuu usoo laalaadaa waa ka ku kor yaalla dabdigu isagu gelaya dabdigu gelaya marka markaanay dhibco iyo xarakaad iyo alifkaas soo laalaadiyo waxba aynay wada lahayn waxay u akhrismi kartaa qiyaaman iyo qiyaman yacan labada mid walba marka alifka waxaa loo xadfay oo aan markaysaa alifka loogu taagin waxaa lagu ishaaraya markaysaa qiraa'adii baa lagu ishaaraya waa sida maalik yowmiddiin loo qoray maalik maxaa markaysaga miimkiiyo laamka la ysugu xidhay waxaa lagu ishaarayaa qiraa'ada kale ee markaysaa melik ah alif alkhinjariya maxaa loogu taagay faatixadii markaysaga dad badan haddii la yidhahdo markaysaa waxaa qora iyagoo weligoodba akhrinaayoo weligoodba arkaayey haddana waxaa laga yaabaa markay sida musxafka uu qoranta u qora haddii la yidhahdo qaar badan markaysaga inay qori lahaayeen miim alif lagu taagay oo laamkuna gaar yahay hadda weligii buu arkayey musxaf saa u qorayana muu aragba waa yahay marka calaa kulli xaal waa xadfu ishaara waa ishaaratu ila qiraa'a warzuquuhum fiiha ka arzaaqa bimacnaa ka masruufa atcimuuhum minha wuxuu ku ishaarayaa fiidu bimacnaa min inay tahay ka masruufa waqsuuhum ka arratiroo dharna ka siiya wa lahum waxaad ku tidhaahdaan qawlan odhaah macruufan wanaagsan ku dhaha ciduuhum ciddatan jamiila u ballanqaada ballanqaad wanaagsan wacada yacidu cid cid waxa weeye marka waa amarkii wacada ciduuhum u ballanqaada cidatan ballanqaad jamiilatan wanaagsan maxaa ugu ballanqaadaysaan biictaa'ihim siintaad siinaysaan amwaalahum xoolahooda waxaad siinaysaa idaa rashaduu hadday markaa noqdaan qaar markaa waxa weeye xoolahoodii maamulan karaya oo rashiidiin ah bimacnaa safahu ka ba'ay caqligaabnimada iyo markaysa markaa safiihnimadu ka ba'doo xoolahooda ilaashan karayo o dhowran karayo oo markaa waxaweeye dantooda markaa garanaya rashada iyo rashida labadaba ay leedahay oo tariba iyo baabu tariba iyo baabu eh, nasaray labadaba leedahay rashada yarshudu rushdan iyo eh, rashida yarshadu ayaddani waxay ku saabsan tahay dadka sufahada ah ee aan markaa tasarufka wanaagsan xoolahooda aan ku tasarufayn oo xoolahooda ilaashan karayn lisikarin yaraan ay yar yihiin daraaddeed ama waalli ay waala yihiin daraaddeed ama caqligaabni ay caqli gaaban yihiin daraaddeed oo tasarrufka aynay garanayn oo ay markaa yacni mubadiriin yihiin xoolaha daaddaadinaya rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan yacni marka ama carruurba ha ahaadaan carruurtao dhani waa soo gelayaan sufaahada intaynay qaan qaangaadhin xoolaha waa laga haynayaa waayo waa laga sasaban karaa dantooda ma garanayaan ma ilaashan karayaan waa in loo hayaa laga masruufaa marka sibyaantu marka ugu horraysa waa soo gelayaan waxa alla wixii carruura ama aga noqdaan ama yana noqon waa in xoolihii loo hayaa haddii kale uu iska baabiinaya dantiisiina garan maayo maa laga sasaban karaa waxaa kaleoo soo gelaya kuwii waallaa waxaa kaloo soo gelaya yacni waxa weeye kuwa aan xoolaha ku loo faraya ee baabi'inaya aan waxba dhowranayn ee waxba ilaashanayn waxba lexajecla'ayo yani markaa wax ilaasho iyo aan garanay yani kullu daalik waxay soo gelayaan sifaaday soo gelayaan mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdeen sifaada waxaa loo jeedaa dumarkaa loo jeedaa dumarka ayaa loo jeedaa saasay itlaaqeen culamada qaarkood waa tii markaa caaisha iyo inankay habaryarka u ahayd cabdullaahi ibnu zubayr qisadu ku dhex martay caaisha safiihad may ahayn laakiin waxa weeye waxay ahayd deeqsiyad aad u deeqsi ah oo xoolaha markaa waxa weye waxii soo gala ilaahay dartii u baxsata innaga qasas hore ka soo warannay in taabiciintii ka midii inuu u yimi oo ku yidhi caaisha ay dhibaata ay haysee i caawi ay tidhi wax alla waxaan kugu caawiye ma hayo laakiin haddaan toban kun oo dirham hayn lahaa haddaan toban kun oo dirham hayn lahaa waa ku siin lahaa wuu ka tegey tobankii kunoo dirham baa loogu keenay hadiyad waa u yeedhay shilinka kalama hadhin hal dirham kalama hadhin tobankiiba fartay ka saartay ya waa munkadir ninka u yimi xoolihii buu markii dambe markaa waxna dantiisii ku qabsaday kale ee markii haystay waxna ku guursaday yani maxamed ibnu munkadir munkadiri waa ninka dhalay marka aad iyo aad bay deeqsi u ahayd waatuu cabdullahi ibnu zubayr iyo caaisho waa in la xajiriyaa tasarufka laga xidhaa oo xoolaha loo hayaa waa tii ka dhaaratay inay dibba ula hadasho inay dib ula hadashoba ta ka dhaaratay muddo badan baynay la hadlayn waxayna u arkaysay inuu markaa ku sameeyey tacaddi ama ku xadgudbo maalintii dambea jamac ayaa markaa uu soo raacay caaishadda waa loo soo geli jiray oo xijaab baa u xidhnaa oo xijaabka dabadiisay fadhiisan jireen ragga doonaya cilmiga inay ka qaataan markaasay ka idan dalbeen iyagoo jamaca cabdullahi ibnu zubayrna ku jiro aynay laakiin ogayn in cabdullaahi ku jiro markaasay ma soo gallaa markaasay tihi haa soo gala markaasay haddana ku celiyeen oo yahay ma soo gallaa markaasay tihi haa soo gala cabdullaahi ibnu zubayr baa ku jira waa inankay habaryarka u ahayd halkii bay soo galeen isaguna markaasu waxa weeye markiiba dee xijaabka dhaafay waa maxram bay u tahoo dee hooyadii bay la walaal tahay asmaa binti abi baa dhashay iyaduna waa caisha binti abi markaasuu isku maray oo markaysaga baryey qoladii kalena markaasay halkan ka wacdiday ya halkan markaasay ka wacdiday waa wacdiyeen waa wacdiyeen waa wacdiyeen sidii baa markaysa markaa dabeed markaa yacni arrinkii dhaartii lagu jebiyey halkii bay dhaartii ka kafaara gudday muddo badan bay dhaarteedii hiban jirtay ya oo waxyaalo badan u samaysay calaa kulli xaal waxaa soo arooray xadiis sunanka ku yimi oo tilmaamaya qofka dumara ah, haddii ninku cismadeeda hantiyo in waxa weeye xoolaheeda inaynay markaa bixinayn idankiisa mooyaane naxwa haada xadiis caynkaa ku soo jira sheekh albaanina u quweynaa aduu wuxuu sheegayaa un markaa waxa weeye qofka dumari waxba markaa xoolaheeda kama bixin karto waxaa loo jeedaa wax weyn yacni markaa ninku hadduu cismadeeda mulkiyo hantiyo ilaa biidnihi inuu isagu u idmo mooyaane laakiin hadduu ku tacadiyo waa qaadiga markaysa markaa insaaf u samaynaya lakiin jumhuur ahlicilmi xadiiska may qaadan waxayna yidhahdeen qofka dumari hadday tahay rashiido ayna safiiha ahayn yacni xoolaheeda iyadaa u khiyaar leh cidday doontay siin kartaa ninkuna uma diidi karo jumhuuru ahlilcilmi saasay mareen oo daahirkaa xadiiska kumay tegin dumarkoo dhanna cala alitlaaq umay gelin sufahada ee way kala qaybiyeen sida markaa loo kala qaybinaya raggaba sheekh albaani wuxuu ka mid yahay xadiiska culammada daahirkiisa qaadatay buu ka mid yahay waxaanu yidhi haddii uu ninku ku tacadiyo oo u diido qaadiga ayay isula tegayaan marka isaga ayaa yacni marka u samaynaya insaaf oo marka kala xukumaya laakiin daahirka xadiiska wuu qaatay min xaysu alaslu marka cidda asbaabta wax loo xajiriyaa mar waxay noqon kartaa siqarka yaraanshaha sabinimada ka mida mar waxay noqon kartaa waalida mar waxay noqon kartaa waxaweeye safaha oo safahu markaysaa waxa waa nooc markaysaa marka waalidii aan ahayn haddana tasarrufkii qofka aanu hagaajinay mar waxay noqon kartaa markaysaa markaa duyuuntu inay ka badatay maalkiisii oo maalka uu isagu haysto waxaa ka badan baa daymanka lagu leeyihi ayaa ka badan saas aawadeed qaadigu waa xajrinaya tasarrufku ka xidhayaa xoolihiisana waa la xaraashayaa si waxaweeye dadka quramada ah yacni loogu qaybiyo aayadda inta dambe warsuquuhum fiiha waksuuhum waxaa laga tilmaamaya in laga masruufo lagana arratiro coolihii baa marka waxaa marba in masruufkii waa laga siinayaa dharkii waa looga iibinayaa kabihii waxaweyaan marka eh, kuswaday soo gelayaan waquuluu lahum qawlan macruufan oo ballanqaadka loo ballanqaadayo xoolaha adigu baanu kuu dhowraynaa adun baanu kuu ilaalinaynaa haakada waa ku siin doonnaa saasaa markaa laga tilmaamaya wabtaluu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain anastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum allah wuxuu uhi wabtalu lyataama imtixaana agoonta xataa idaa balaguu nikaaxa ilamaa iyo markay gaadhayaan markaa qaangaarhnimada ay gaadhayaan xilliga lagu guursado qaangaarhnimada loo jeedaay fain aanastum minhum rushdan fain aanastum haddaad ka ogaataan minhum iyaga xaggooda haddaad ka aragtaan rushdan hanuun aa ka aragtaan masaalixdooda iyo dantooda ay ku hanuunayaan fadfacuu ilayhim amwaalahum u dhiiba xoolahoodoo siiya waa qaan gaadheen yacni xoolahoodiina waxaa inay dhowranayaanoo masaalixdooda garanayaan oo dhowrta garanayaan oo yacni ku shaqaysta garanayaan oo ayaa ka muuqatay waa la siinaya markaa xoolahooda hmm. walaa ta'kuluuha xoolahooda ha cunina israafan ay musrifiina xaalaa ku loofaraysaan ha cunina wabidaaran ay wa mubaadiriina iyo xaalaa markaysaga kala degdegaysaan an yakbaruu yacni ay kibarahum weynida ay weynaanayaan oo marka ay yani qaar qaangaadhay noqonayaan yani degdega uga degdegaysaan ama baqasho taa uga baqanaysaan aawadeed xoolahooda ha u cunna waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana ku kastoo ahaaday haniyan mid hodana oo waxaysta ahaaday waa ciddii mas-uulka xoolaha agoonta ka ahayd baa loo jeedaaye falyastacfif ha ka dhowrsoonaada xoolaha agoonta waxba yaanu ka cunin hadduu ruux ladan yahay xoolihii agoonta ee uu hayay yaanu waxba ka cunayn waman kaana faqiiran kii markaa caydh ahaaday xoolihii agoontana mas-uulka ah yagiina ku mashquulsan oo aan ka shaqo tegi karayn falya'kul bilmacruuf si macruufa ah ha ku cuno waynu sharxi doonnaa taa in sha allah fa idaa dafactum ilayhim amwaalahum haddaa u dhiibtaan xoolahoodii aad siisaan oo u dhiibtaan fa ashhiduu calayhim markhaatigeliya cid yacni markhaatiyaal u yeela wa kafaa billaahi xasiiba wakafaa billaahi allah baa ku filan xasiiban mid wax markaa ilaaliya allah ayaa ku filan halka aayadda aynu soo marray darsigii hore ugu dambeeyey dalika adna an laa tacuulu arrinkaasaa u dhow inaa afar dumara keliya guursataan oo ku gaabsataan ama mid keliya a ku kaaftoontaan oo guursataan amaba tasarriga aad samaysaanoo dumarka addoommada a milkulyamiin a ugu tegaysaan bes inaad ku kaaftoontaan oo iskaba daysaanba guurka saddexdaa mid inaad samaysaan baa adnaa u dhowaansho badan aqrabu ilaa anlaa tacuuluu inaydaan wax dulmiya ama jawra aydaan la iman taasaa u dhowaansho badan anlaa tacuuluu bimacnaa anlaa tajuuruu jawrku waa dulmiga waa didu alcadli jamaahiiru ahlicilmina anlaa tacuuluu waxay ku fasireen anlaa tajuuruu si aydaan jawr dulmi ula iman laakiin tafsiir qariiba ayaa wuxuu ku yimi anlaa tacuuluu yacnii inaan ciyaalkiinnu badan caruuro badan aydaan yeelan taasaa u dhowaansha badan yacni qowl caynkaasaa jira laakiin jumhuurka culammadu taama marin oo ciyaal badnaantii dee in laga taxadirayaba ayaa markaa ay u egtay markaa anlaa taksura caa'ilatukum markaa sidaana waa lagu fasiray calaa kulli xaal laakiin qowlka waa laga raajaxsanya tafsiirka jumhuurku maray maaha ciyaal badnaantuna mid laga taxadirayo maaho waa la rabaa in carruuraha la badiyo inaan carruur badnaanta la diidayna waxa caddaynaayaa dumarka addoommaha ee milkulyamiinka loogu tegaayo xad looma yeelin intay doonaan bay noqon karaan hadday markaa tobannaan yihiin iyo hadday boqollaal yihiin toonna yacni waxaweye lama xadidin dee hadday farabataanna waxaa la garanayaa inay markaa ciyaal badnaan ka iman karto ciyaal badnaan inay ka iman karto baa la garanaya saxaabada qaarkoodna ciyaalkoodu waa badnaayeen anas ibnu maalik carruurihiisu dee aad iyo aad bay u fara bateen nebigaana dee ugu duceeyey yacni markaa taranta badan iyo xoolaha badanba barakadii ducada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka muuqata ilaa uu yidhi caruurtayda aan dhalay boqol in ka badan baan aasay buui oo noloshaydii yacnii intaan noolaa dhimatay haddii awlaadu sulbigiisa boqol dhimatay intuu noolaa boqol in ka badan dhimatay maxaad u malaynaysaa inta kalena ya maxaad u malaynaysa aayaddan wabtaluu yataama xataa idaa balaguu nikaaxa laqbada jalaalaynka horta carabka aan marinno wabtaluu yataama ay ikhtabiru lyataama imtixaana agoonta ibtilaagu waa ikhtibaar waa imtixaan qabla albuluuqi qaangaadhnimada ka hor imtixaana maxaa lagu imtixaanaya fii diinihim xagga diinkooda wa tasarufihim iyo xagga tasarufkooda maamulkooda ay maamulayaan xoolahooda fii axwaalihim xaaladahooda baa lagu imtixaanaya xataa idaa balaguu nikaaxa ilama iyo markay gaadhaan guurka ay gaadhaan qaangaadhnimada loo jeedaa xataada haayaa loo fasiri karaa haddii kalena waxaa loo fasiri karaa sida kale xataa idaa balaquu ay fa faida balaquu markay gaadhaan annikaaxa guurka ay gaadhaan waxaa loo jeedaa qaan gaadhaan saaruu ahlan lahu ehel ay u noqdaan nikaaxa bilixtilaami waxay ugu noqonayaan inay markaa biyo ka yimaadaanoo mani ka soo baxdo yacni si kastaba ha uga timaado ama markaa soo jeed ama hurdee hurdada laakiin sida badan loo isticmaalaa aw isinni ama da'da ay ku qaangaadhaan da'day ehel ugu noqdeen wa huwa istikmaalu hamsa casharata sanatan cinda shaaficiyi wa huwa istikmaalu hamsa casharata sanatan waa shan iyo toban sano inuu dhammaystirto cinda shaaficiyi shaafici agtiisa oo marka da' lagu qaangaadhayo da'da lagu qaangaadhayo waa shan iyo toban jir shan iyo toban jirkaasi waa shan iyo toban laga tiriyey dayaxa laga tiriyey maaha marka shan iyo tobanka sane laga eegi maayo yani janaayo iyo febraayo iyo maaris laga eegi maayo ya shan iyo tobanka sano waxaa laga eegayaa dayaxa laga tirinaya bilaha dayaxa marka waxay noqonaysaa sanadkii saddex boqol iyo konton iyo afar maalmood iyo hulusa yowmin taqriiban iyo maalin saddex meelood loo qeybiyay meel ahaan taqriiban intaasay noqonaysaa oo saddex boqol konton iyo afar maalmood iyo maalin saddex meelood loo qaybiyey meesheed daloolkeed intaasaa sannadda qamariga ay tahay marka shan iyo tobankaa sano waa inay dhammaystirmaan ee dayaxa laga tiriyey saas aawadeed laba maalmoodoo isku xigaa midna uu ruuxu qaangaar yahay midna aanu ahayn bal gelinka hore iyo gelinka dambu midna qaangaar yahay midna aanu ahayn labada saacadood isku xiga ayuu midna qaangaar yahay midna aanu ahayn oo mid dembigii loo qoraya midna aan loo qorayn hadda waa laba saacadood isku xiga ya madaahibta kale way ka duwan yihiin qaarkood oo waxay qabaan toddobiyo toban jir baa lagu qaangaarhaya sida maalikiyadii ay maraan eh, ama siddeed iyo toban jir calaa qawlin yacni ragga iyo dumarka xanafiyadu waa kala duwan ay yidhaahdaan markaysa inamaduna siddeed toban bay ku qaangaarayaan habluhuna toddobiyo toban bay ku qaangaarhayaan calaa kulli xaal laakiin aqwaasha waa laga raajixsan yahay sida saxani waa sida shan iyo tobanka yacni sano in lagu qaangaadhay shan iyo toban sano oo dayax laga tirinaayo waana dhammaystirankeeda cala raajixi qowlka raajixa marka lagu socdo maxaynu raajixa u leenahay aqwaasha qaar baa odhanaya hadduu shan iyo tobanka sano sannadda shan iyo tobnaad galo ama kala badho ama dhammaadka ku dhowaado walow yaanu dhammaanbe waa qaangaadh marka raajixu wuxuu yahay shan iyo tobanka sane inay dhammaystirmaan fa in aanastum ay absartum haddaa aragtaan minhum iyaga xaggooda ka aragtaan rushdan hanuun ah ka aragtaan salaaxan wanaag ay ku hanuunayaan fii diinihim xagga diinkooda wa maalihim iyo xagga maalkoodaba xaggii xoolaha iyo xaggii diintaba inay wanaagsanaadeen haddaa ogaataan oo maalkana ay tasarufka hagaajinayaan oo xoolaha dhowranayaan fadfacuu ilayhim amwaalahum u dhiiba oo siiya xoolahooda walaa ta'kuluuha xoolahooda ha cunina ayuha alwliyaa kuwiinna mas-uulka ka ah xoolaha agoontow israafan ay musrifiina xaala xoolaha ku israafaysaan oo ku loofaraysaan ha cunina bikayri xaqin xaqdarra a ku cunaysaan qadar yarba ha laga cunee haddii markaa xaqdarra lagu cunaayo israaf bay noqonaysa xaalun waa xaal musrifiina markaa macnuhu dhacaya waa masderkiio xaal noqday wa bidaaran ay wa mubaadiriina iyo xaalaa u degdegaysaan ha cunina ilaa infaaqiha xoolaha inaa markaa yacni markaa isticmaashaan waa masruufataan an yakbaruu makhaafata an yakbaruu baqasho a ka baqanaysaan daraaddeed inay weynaadaan a ka baqanaysaan ay weynaadaan rushadaa'a iyo xaalay markaa waxa weeye ay rashiidin yihiin tasarufkii qaar hagaajinaya ay yihiin ilaa hadday weynaadaan oo safay iskaga jiro xoolihii waa laga haynayaa ya laba sharti weeyaanoo markaa meesha yaalla waa inuu qaangaarnima jirtaa waa inuu rushdina jiraa haddii labadii sharti ayna israacin loo dhiibi maayo waayo fadfacuu ilayhim amwaalahum waxaa u shartiyaa fain aanastum minhum rushdan yacni ay bacda albuluuq fadfacuu ilayhim amwaalahum markaasaa loo dhiibaya haddii labadii shardi aan la wada helin looma dhiibaayo fayalzamakum tasliimuha ilayhim fayalzamakum dabeed uu idinku laasimo markay waxa weeye markaa ay weynaadaan tasliimuha ilayhim yacnii inaad u dhiibtaan xoolihii iyaga waman kaana ku kastoo ahaaday min alawliyaa'i haniyan mid haniya ahaaday hodan ah yacni maal leh maal qabeen ah falyastacfif ha dhowrsoonaado an yacifa can maali ilyatiim ha ka dhowrsoonaado xoolaha agoonta wa yamtanic min akli ha iska daayo cunitaanka uu cunayo waman kaana ku kastoo ahaaday faqiira mid caydha ah ama faqiira ah falya'kul ha cuno minhu xoolaha wax ka mida bilmacruuf macruuf xaaluu ku dheehan yahay ha cuno biqadri ujrati camalihi shaqadiisu xoolaha ka shaqaynaayo yani markaa mushqaayadiisu qadarkay laagtahay ha ka cuno fa dafactum ilayhim markaa u dhiibtaan iyaga ila alyataama agoonta intii ka ahaatay amwaalahum xoolahooda fa ashhiduu calayhim markhaatigeliya annahum tasallamuuha xoolihii inay qabsadeen oo la wareegee taas markhaati u yeela wa beri'tum iyaa ka beri noqoteen yacni markaa markhaati u yeela lianlaa yaqac ikhtilaaf si ikhtilaaf u dhicin fatarjicuu ila albayina dabeedna ay bayino u noqotaan wa hada amru irshaad haddii ikhtilaaf dhaco iyadaan markaa loo yeelin markaa markhaatiyaal dee bayinaa loo baahanaya waxaa la maxaad ku caddaynaysaa inaad xoolihii u dhiibtay fatarjicu ila albayina wa hada amru irshaad waa amru irshaad waa amar tacliim looga jeedo iyo iijaab ma aha culamada qaar iijaabkay mareen laakiin jumhuurta culammadu waxay yidhaahdeen waa amru irshaade waa mustaxabo waa la sunnaynayaaye ama waa la jeclaysanayaaye laakiin ma aha markaysaa mid waajibnimo faa'iideynaya maa laakiin bacdu ahlicilmi baa daahirka aayadda qaatay oo yidhi waa waajib wa kafaa billaahi allah baa ku filan albaau zaa'idatun ba'du waa zaa'ida wa masjida litawkiid tawkiid baa loo siyaadiyey xasiiban yacni mid marka waxa weeyaan yani markaa ilaaliya allah baa ku filan xaafidan liacmaali khalqih yani markaa mid ilaalinaya camallada khalqigiisa oo muxaasibahum iyo mid xisaabaya ilahay baa ugu filan xasiiban bimacnaa muxaasiban waa loo isticmaala marka xisaabtiina waxaa ka imanaayo xifdi iyo ilaalin ayaa ka imanaysa aayaddani waxay tilmaamaysaa xoolaha agoonta ilaa wakhtiga laga haynayo xoolahaas agoonnimadu waa inaga sheegnay inta qofku yar yahay inay tahay laa yutma bacda ixtilaam lama agoomoobo qaangaadhnimo dabadeed agoon waxaa la yidhaahdaa waa ka aabbihii dhinto qaangaadhna aan ahayn hooyadu hadday dhimato agoon lama yidhaahdo yatiim iyo waxaa kala jira alcajiyu rajayga alcajiyu baa lcarab lagu yidhaahdaa alcajiyu waa cayn iyo jiim iyo yashidan waa rajayga agoonkana yatiim baa la yidhahdaa ka labadaba waayey aabbaha iyo hooyadaba oo agoon iyo rajay labadaba ah isagana latiim baa lagu yidhahda luqatulcarab latiim bitaa latiim baa la yidhahdaa waa agoon iyo rajay markuu labadaba yahay marka agoommihii xoolihii waa loo haynayaa waana laga masruufayaa waxay u baahan yihiin oo yacni markaa ah infaaqooda masruufkooda waxbarashadoodu masruufkooday ka mid tahay wax lagu baraayo ayay ka mid tahay dharkay u baahan yihiin iyo kabahay u baahan yihiin iyo gogashay u baahan yihiin kullu daalik waa laga siinayaa waana loo haynayaa waana in xoolaha loo rogrogaa si ay ugu bataan oo ugu tarmaan ya walaa taqrabu maal alyatiimi ila bilatii hi axsan si xoolihii ugu tarmaan oo ugu markaa farabataan waa in loo rogrogaa loogu baayic mushtareeyaa oo meel marka waxa weeye baayic mushtar yacni markaa wax uga soo baxayaan faa'iido loo geliyaa si aan xooluhu uga dhammaan masaalixdooda dantooda laga shaqaynayo haddii laakiin xoolihii yaga lagu sii daayo way iska baabi'inayaan waana laga sasabanayaan yaguna dantoodii garan maayaan markay qaangaadhnimada ku soo dhowaadaan ay sigayaan in qaangaadhaan waa la jirabayaa maxaa lagu imtixaanaya waxaa lagu imtixaanaya waxyaalo yarin baa loo dhiibaya waxa loodhanaya waxaa soo iibi waxaa la eegayaa siduu wax u iibsanayo ayaa la eegayaa markuu wax iibsanayo wixii ma iska jeeggaraynayaa ma iska hubinayaa ma iska gorgorinayaa qiimaha shayga ma gaadhayaa markaysa markaa inta la siiyo ma iska hubsanayaa mise wixii lagu yidhahda waa iskaga taasaa la eegaya haddii ilmihii marka waxa lacagtii markuu qaado oo yidhaahdo markaysa markaa shaygaa iga iibiyo wixii lagu yidhahdo iska siiyo wax aanu noocii fiicnaa ma tahay mise ma aha qiimahan shaygu ma yahay mise ma aha yacni ma gorgorinayaayo ma odhanaya war intaas ma intaa ma iga siinaysaa ya iska baayacayo rushdigay ka mid tahay waa inuu marka waa kullu dalika waa inu sameeyaa hadduu ka shakiyo qiimo ka badan in markaa lagu yidhi waa inuu meherad kala tagaa oo yidhahda waxa maxaad siinaysaa uu weydiiyaa markuu ogaado markaysa qiimuhu inuu qiimaha yahay ya waa inuu gorgoriyaa oo ku dayaa wax intaa ka yar in laga siinayo farsamooyinka noocaasa hadduu sameeyo wuxuu noqonayaa rashiid waa kii tasarufka hagaajinaayey haddii kale safahi buu weli ku jiraa warow garba ha yeesho hadduu doono waxba loo dhiibi maayo waxaa la soo naqliyaa sheikh culammadii hore ka mida oo raggii cilmiga weliba aadka ugu sheeganaa ka mida ayaa waxaa la yidhi wuxuu tegi jiray wakhtiyada qaarkood sariibadda ayuu tegi jiray wax ka soo iibsan jiray xerti baa la socotaa markaasuu gorgorin jiray intaa iga rid intaa iga daa caynka markaasa xertii yaabi jireen is eegi jireen markuu arkay inay la yaaban yihiin ayuu yihi rushdi baa la yidhaha rushdi gorgorintaana samaynayo yaa waxaa la yidhahdaa bu rushdi fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum kii wixii la yidhahdaba iskaga tisayaa rashiid maaha marka waxaa la hubinayaa shardigii inuu qaangaar yahay mar labaadka inuu rushdigii laga arkay labadaa mid walba waa in laga helaa marka labadaa arrinba laga helo markaasaa xoolahooda la siinayaa ka hor xoolaha loo dhiibi maayo haddaba rushdiga culimmadu waxay isweydiiyeen rushdiga ma waxaa laga tilmaamayaa xagga maalka iyo masaalixda adduunyo keliya miyaa looga jeedaa inuu rashiid ku yahay oo tasarufka hagaajinayo ku wanaagsan yahay mise xagga diin ahaan iyo xagga maal ahaan mid walba waa inuu ku wanaagsan yahay laba qowlba masalada ku sugan ya kitaabka tafsiirka wuxuu maray in labada geesoodba laga eegayo fain aanastum minhum rushdan salaaxan fii diinihim wa maalihim saas aawadee uu fisqi ka maran yahay oo saalix yahay xagga diin ahaan oo faraa'iddii ilaalinaya oo kabaa'irtii ka dheer yahay oo sakaa'irtii aanu ku israarayn haddii kale saalixan fii diinihi ma aha saas aawadeed walow tasarufka maalka haba hagaajinaye mar hadduu faasiq yahay xoolaha loo dhiibi maayo sidaa waxaa qaba madhabka shaaficida bal jumhuurkaa qaba marka laga reebo madhabka maalikiyada marka laga reebo saddexda madhabee kale ee shaaficiya ka mid tahay waxay leeyihiin xagga diinka iyo xagga maalka iyo adduunyada mid walba inuu saalix ku yaho rashiid ku yahay baa laga eegayaa ee hadduu faasiq yahay walow tasarufkiisa maalka haba hagaajinaye oo xoolihiisa ha dhowran karayo waxa iska gorgorin karaye oo ha ilaashan karaye loo dhiibi maayo hadduu faasiq yahay sidaa waxaa qaba jumhuurka culammada oo madhabka shaaficiyaduna ka mid yahay khilaafa lilmaalikiyati maalikiyadaasaa khilaafsan maalikiyadu maxay leeyihin waxay leeyihiin may rushdiga waxa loo jeedaa un xagga adduunyada ayaa loo jeedaa ee hadduu faasiq yahay laakiin tasarufka adduunyada hagaajinayo xoolihiisana ilaashan karayo mucaamalo wanaagsanna xoolihiisa ku samaynayo uu xoolihiisa ilaashanayo tacab markaysa markaa uu samaynayo uu tacbanayo aanu xoolaha iska lumin iska daadaadinayn waa loo dhiibaya wa kaana faasiqan saas aawadee ibnu caasim almaaliki waa ki yidhi washaaribu lkhamri ida maa samara lima yeli min maalihi lan yuxjara wasaalixun laysa yujiidu nadara fi lmaali in khiifa dayaacu xujira yani ibnu caasim almaaliki nadmigiisa waa ka ku odhanaaya madhabka maalikiyuu ku socdaa nadmigaasi wa shaaribu alkhamri idaa maa samara ka khamriga cabaya hadduu xoolihiisa markaysa markaa uu kobcinayo oo uu markaysa markaa ku shaqaysanayo oo markaa faa'iido soo saaraayo yacni ku tabcanayo xoolihiisa oo ilaashanayo limaa yelii min maalihi lan yuxjara wuxuu mas-uul ka noqdo xoolihiisa hadduu ilaashanayo kuna tacbanayo yani faaidana ku soo saarayo oo yani kobcinayo ku tijaaraysanayo ilaashan karayo lama xajrinayo tasarufka lagama xidhayo waa madhab lmaalikiya wa saalixun laysa yujiidu nadara ruux saalixa oo laakiin nadarkiiyo tasarufka aan hagaajinayn fil maali maalka aan hagaajinayn laakiin saalix buu xagga diinka yahay ya in khiifa dayaacu xujira xooluhu inay lumaan haddii looga boqo tasarufka waa laga xidhayaa walow xagga diinkaba saalix ahaado ya walow xagga diinkaba saalix ahaado labada qowlkeedii la raajixsan haya shaafici kayfa tara maca almadhab dhe waaya calaa kulli xaal kollay madhabka maalikiyadu masalada waa qawi waayo qofku inuu faasiq yahay daraaddiiba tasarufka loogama xidhayo dee kii hore ee soo jiray ee tasarufku ka xidhnaa faasiqnimadaa looga xidhayaa ila alabad ilaa intuu fisqiga ka baxaayo maxaa ka imanaya haalibka dadka in tasarufka laga xidhaa ka dhalanaysa in badanoo ka mid a ah, ama haalibkaba walaa taakuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu xoolihii agoontaha cunina waxaan idinka bannaanayn ha ka cunina iyo degdeg aa ku degdegaysaan waa ka baqaysaan inay markaa dee weynaadaan markaa oo deed markaa rashiidiin noqdaan oo dabeedna xoolaha idinkala wareegaan taa idinkoo yacni markaa ka dadejinaya xoolihii markaa ha ka sii cunina israafna ha u cunina calaa kulli xaal waxaa la diidayaa xoolahoodii waxaan yacni xaq loogu lahayn in laga cuno waa loo dii waa la diidaya walaa taqrabuu maal alyatiimi ila bilatii hiya axsan an yakbaruuna waxaa loo jeeda xagga da'da waa kabira yakbaru kibaran yani waxa weye waa kii da'da weeye waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf ruuxi hani ah oo xoolaha agoonta ka mas-uul ahaa xoolahaas waxba yaanu ka cunin hadduu faqiir yahayna oo xoolihiina ku mashquulsan yahay hadduu ka shaqo tago xoolahanna xoolihii dayacmayaan xaalka caynkaasa falya'kul bilmacruuf macruuf baa ha ku cuna waa kii faqiirka ahaa laakiin ma wuxuu cunay mise ma cumar bnu khadaab waxaa laga soo wariyey inuu yidhi waa qaandhabayaa wuu ka cunayaa yastadiin waa amaahanayaa markuu wax waa qaandhabaya waa iska bixinayaa laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay mareen inaanu qaandhabayn ee ay u bannaananayso saasaa jumhuuru ahlilcilmi ay markaa mareen waana sida axaadiista qaarkood laga fahmaayo daahirka aayadduna ku tusinayso waayo wax markaa yacni markaa qaandhow ah iyo dayn ah lama sheegin ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen falya'kul bilmacruuf wuxuu ku cunayaa macruuf maadaama lagu qayday aayadda kalena ay sheegayso walaa taqrabuu maalalyatiimi ila billatii hi axsan aayadda kalena si ay sheegayso ujratulmisliga iyo nafaqadiisa labada tayar ayuu qaadanaya laba shay baa meesha iman karaa mar hadduu xoolihii agoonta ku mashquulsan yahay oo aanu ka shaqo tegi karin waxna aanu haysanin inuu ujro iyo mushqaayad qaato xoolahaasoo kale mushqaayadda laga qaato marka lagu shaqaynayo la ilaalinayo la xafidaayo ee rogrogayo ta waxay tahay waa inuu markaa masruuf qaato marka masruufkii mar buu badanayaa oo ujradu yaraanaysaa mushqaayaddu yaraanaysaa marna mushqaayaddaa badanaysa markaasaa masruufku yaraanaya yacni alaxsan ilyatiim waa maxay waa labada tayar baa agoonka u fiican ila aayaddu waxay sheegaysaa walaa taqrabuu maala alyatiim ila bilatii axsan axsanku waa maxay alaxsan ilyatiim wa aqaluhuma waa labada tayar ujratulmisliga miyaa yar mise nafaqada yacni markaa masruufkiisu intuu noqonayo dhexdhexaadkaabaa yar labada ta yar buu qaadanayaa taasaana axsankii noqonaya waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim marka xoolahooda u dhiibaysaanna markhaatiyaal u yeela markhaatiyaal u yeela waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa daahirka laga fahmayaa in waxa weeye ruuxii mas-uulka ka ahaa xoolaha agoonka sheegashadiisa inaan layska rumaynayn mooyaane caddayn inuu u keeno maadaama la yidhi markhaatiyaal u yeela marka laba shay baa kala duwan midna waa dafciga xoolihii oo dhan loo dhiibaayo midna waa masruufka dafciga xoolihii oo dhan loo dhiibaaya bayinay u baahan tahay laabudda min bayina haddii hadhow laysku qabsado oo ay markaa yidhaahdaan nooma dhiibin oo xoolihii nama siinin ya iyo xoolahoodii waa ku wareejiyey markhaatiyaal baa laga rabaa midna waa infaaqa waxa ku saabsan iyo masruufka masruufka waxa weeye markhaatiyaal ilaaba ilaa u keen la odhan maayo ee waxa weeye markaa hadalkii waa la sadiqaya yusadaqu bilaa bayina laakiin markay noqoto dafciga xoolihii oo dhan loo dhiibaayo iyada bayina loo baahan yahay sidaas waa sida marka waxa mukhtaarka ah madhabka shaaficiyada iyo maalikiyadu ay markaa doorteen yacni markaa saas weeye waa yahay allah waxa uu yidhi lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walinnisaai nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qalla minhu aw kafur nasiiban mafruuda lilrijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo mima taraka alwaalidaani walaqrabuun ka mida waxa labada waalid ka tageen ee maal ah walaqrabuuna iyo waxa qaraabadu ka tageen qaraabada dhowaanshaha badan walinnisaa'i dumarkiina waxa u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo mimaa taraka alwaalidaani ka mida waxay labada waalid ka tageen walaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badani ay ka tageen mimaa qalla minhu aw kasur yacnii nasiibkaasoo mimaa qalla wixii yaraaday ka mida minhu yani markaa maalka ay ka tageen labada waalid ama qaraabadu ka tageen aw kasra ama farabatay nasiiban ay jacalaha allaahu nasiiban ilaahay wuxuu ka yeelay nasiib buu ka yeelay mafruudan la faral yeelay ama mimaa qalla faacilkeeda laga xaaleeyo kaa yaraaday ama batay nasiiban xaaluu nasiib yahay mafruudan nasiibkaasoo la faral yeelay ama acnii waxaan u jeedaa nasiiban qayb baan u jeedaa qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay waayahay wa nasala raddan lima calayhi aljaahiliya waxaa soo degay raddan radina la radinayo daraaddeed waxa u soo degay ama xaaluu radinaayo lima kaana calayhi aljaahiliya waxay jaahiliyadu ku sugnaayeen gaaladii ay ku sugnaayeen aljaahiliya waxaa loo jeedaa gaalada min cadami tawriisi nnisaa'i waasiqaar oo ahaatay dumarka inaan dhaxal la siin wasikhaari iyo carruurta yaryar inaan dhaxal la siin oo gaaladii maxay u qabeen gaaladii waxay samayn jireen waxay odhan jireen xoolaha ragga ku dagaalamaya ayuunbaa iska leh ee dhacsan karaya ee cidaan xoolihii ku dagaalami karayn oo ama dumar ah ama caruur ah xoolaha waxba kuma leh marka ciddii dhimataba ragga waaweyn baa xoolaha qaadan jiray oo iska qaadan jire ya dee in loo tuuro mooye yacni markaa dhaxal lama siin jirin dumarka iyo caruurta toonna markaasaa aayaddani kusoo soo degtay lilrijaali raggii waxaa u sugnaaday alawlaadi ubadka ahaa waalaqribaa'i iyo qaraabada ahaa nasiibun qayb ay xadun dheef baa u sugnaatay mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun nasiibka ama dheeftaasoo mima taraka alwaalidaani yacnii ka mid ahaatay kaa inun taraka alwaalidaani ka mid ahaatay waxay labada waalid ka tageenee maal ah waalaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badani ay ka tageen almutawafawna la oofsaday almutawafuuna odhan mayse almutawafaa bay ahayd marka waxaa weeye fatxadaa loo baaqi yeelayaa marka xarafka cille ee ugu dambeeye la xadfo almutawafawna ee la oofsaday walinnisaa'i dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay qaybtaasoo mima taraka alwaalidaani kaa'inun mima taraka alwaalidaani kamida waxay labada waalid ka tageen ee maal ah walaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badani waxay ka tageen waxaa nasiib uga sugnaaday mima qalla ka bedelo wixii yaraaday wax ka mida uga sugnaaday nasiib oo minhu ka mida maalkii ay ka tageen ayilmaali maalkii laga tegay ka mida aw kasura ama farabatay jacalahu allaahu ilaahay waa ka yeelay nasiibkaas maalkaas waa ka yeelay ama nasiibka waa ka yeelay nasiiba nasiib buu ka yeelay nasiibkaasoo mafruudan la faral yeelay la gooyey oo la qaciyey waa la gooyey fardigoo bimacnaa qaci maqtuucan la gooyey bitasliimihi ilayhim maxaa lagu gooyey dhiibista loo dhiibaayo la siinaayo marka aayadda waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye dhaxalka yacni carruurta iyo dumarka iyo ragga mid walba inay si isku mida u dhaxlayaan haddii waxa weeye sababta wax lagu dhaxlo ay ka siman yihiin yaan la odhanayo ciddii xoog leh ama xoolaha ku dagaalami kartuunbaa qaadanaysaa oo dumarkii in dhaxalkooda la siiyo carruurtii dhaxalkooda la siiyo fa acdi kulla dii xaqin xaqah yacni waxa weeye mid walba nasiibkiisa uu leeyahay ayuu markaysaga qaadanaya nasiiban waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waa mafcuul weeye mafcuulu bihi marka jacalahu allaahu buu u qadaray ilaahay wuxuu ka yeelay nasiiban buu ka yeelay mafruudan marka jacale ayuu qadaray mana badna in jacale inta la qadaro mafcuulkeeda la baaqi yeelo mid badan ma aha marka culamada qaarkood saasay mareen culamada qaarkoodna waxay mareen inay xaal tahay ama mafcuul mutlaqa tahay xaal hadday noqotona waxaa laga xaalaynayaa mima qalla minhu aw kasur qalla faacilkeedaa laga xaalaynaya yacnii kaas marka waxay yaraadeen maalka ka mid a nasiiban xaaluu nasiib yahay halkaasaa laga xaalaynaya culamada qaarkood waxay qadareen mucribiinta qaar acnii bay qadareen waana sida saaxibulkashaaf u maray acnii ayay qadareen marka calaa kulli xaal awjuhdaas ayaa marka waxa la tilmaamay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atubu